alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim khaatami اlanbiyaai wاlmursaliina wcla aalihi waasxaabihi اlkiraam waslama tasliima kaiira codkan yar koruqa waxaynu ku dhex jirnay qisadii nebi yuusuf calayhi salaam innaga oo soo aragnay waxaynu ka bilaabaynaa horta dariska aayadda afartan waa koob iyo afartan suuratu yuusuf qisadu waxay noo maraysay iyadoo intaanu manaamkii laga codsaday nebi yuusuf cabirin dacwad uu fidiyey iyo diin ilaahay oo xilkeedu uu saarnaa ammaano culusta ku ahayd marka sajiinba ha ahaado ama mid maxbuuseheh haddana wuxuu ku xisaabtamay in xilkii ammaanadii diintu ay saaran tahay inuu fursadda ka faa'iideeyana ay tahay wuxuu u soo gudbay marka kolkuu dacwaddii u fidiyee casharkii uu qaybsiiyey wuxuu u soo gudbay inuu manaamkii u cabbiro yaa saaxiiba ii sijni buu marka labada nin ee aanu saaxiibka xabsiga ku nahay ow amaa axadukumaa midkiin fayasqi rabbahu khamra sayidkiisa khamri buu waraabin doonaa fayasqi rabbah ka isaga sayidka waha iska leh wuxuu waraabin doonaa khamri wa ama alaakharuka kale fa yuslabu waa la deldelioo fa ta'kulu dayru shimbiraha ayaa ka cuni doona min ra'sihi madaxiisa qudiya almr arrinkii waa la go'aamiyey alladii arrinkaasoo fiihi tastaftiyaan a cilmiga weydiinayseen warkaasi waa dhammaaday wa qaala waxa uu ku yidhi liladii kii danna uu maleeyay annahu naajin inuu nabadgelayo oo minhumaa labada nin ka mid ah kii uu sidhig kan weeye ka nabadgelayaa wuxuu ku yidhi udkurnii cinda rabbik sayidkaaga agtiisa bal arrinkayga ku soo qaad markaad baxdo fa ansaahu shaydaanu shaydaan baa wuxuu ilowsiiyey dikra rabbi sayidkiisii inuu xusuusiyo arrinka yuusuf falabitha waxa uu ku nagaaday nebi yuusuf fi sijni xabsigii bidca siniin dhowr sannadood nebi yuusuf manaamkii u cabiraoo waar labadiinna nin midkiin wuxuu waraabin doonaa kii madaxda u ahaa rabbigu waa kii sayidka u ahaa madaxda u ahaa dee kaalintii marka horeba uu kaga jiray wixii baasaa la cabayay khamrigii halkii ka sii wadi doonaa doonaabu kaasi waa kaa weeye waa kii ku riyooday isagoo khamri samaynaya oo maroojinaya macnaheedu waxa weye shaqadiisii laga soo xidhay halkiibuu kasii wadi doonaa ka labaadna ee lahaa furin ama ceesh iyo laxooxbaan madaxa ku siday oo shimbiraha ka cunayay kaasina isaguna waa laga aqtulayaa buul oo wuxuu noqon doonaa nin la khaarajiyo manaamka cabirkiisii shimbiraha madaxiisa ka cuni doona meydkiisana waa la tuuri arrinkiisii saasuu markaa noqday labadii saas ugu kala cabiro waaba uu soo koobayba warkuuu kooban yahay waaya haddii ay yidhaahdeen war maxba maanaan arage waanu iska kaa weydiinay un su-aasha wuxuu idhi qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan ama iska dheeldheela ama dhabha idinka ahaatee warkaasi waa dhammaaday arrinkaas saasaa loo go'aamiyey ile manaamka ambiyaduna waa waxyi tacbiiru ru'ya sidan ilaahay u tusayna waa qayb waxyiga ka mid aho kollaybana manaamka cabirkiisa waxa u weheliya nebigan wax sheegma alleh oo ilaahay baa wuxuu sheegaya waa adiga arki doona manaamka dambe ee oo cabirayo ee ninkan boqorka ahay uu ku riyooday dheeraad buu ku darayaa nebi yuusuf calayhi salaam erayga adayr mufradkana waa loo isticmaalaa jamacna waa loo isticmaalaa adayra saafaat macnaha eraygii mufrada ayaa haddana jamac lagu sifaynayaa sidaa daraaddeed ha yaabin haddii aynu ku macnayno shimbiro haddaynu ku macnayno fa ta'kulu shimbiraa ka cunaya min ra'si gorgorka iyo coomaadaha ila waa shimbirawneh ayaa isugu iman doonaoo maydkiisi haafi doonaa saasuu manaamkaasi noqday markaa kolley tacbiiru ru'ya nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuu cabiri jirayoo marka had iyo jeer salaada subax uu tukiyo ayuu soo hor fadhiisan jiray asxaabta markaa wuxuu weydiin jiray manaam cid aragtay cidda manaa maragtay way sheegi jirtay isaguna wuu cabiri jiray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyadoo cilmi ilaahay uu siiye ahayd mararka qaarkood haddii aanan iyagu waxba aragna manaamka uu isagu arkay ayuu cabiri jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam waa cilmi si uun dadka qaarkood ilaahay ugu furo oo macrifo laduniya ama dadka qaarkood ilaahay uu sahlo kollaybana waxyaabaa laga qiyaasan karaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramayay caanaha iyo cadayga iyo waxyaabahaasi inay yihiin waxyaabo ku fiican xagga manaamka oo ka turjumaya cilmi iyo wax khayr leh arinkii kolkuu halkaa ku dhammaaday manaamkii uu sidaa ugu cabiray dabcan iyagu waxa ka muuqanaya meesha inaanay wax badanna ku jirin halkan wax badan kumay jirin dhaqsana waa u baxayaa liannahu dad isku shabakada unbay ahaayanoo si uun isu yaro seegay marka waa in dee wax cid la badbaadiya cid laga takhallusaba arrinkoodii iyaga waa soo afjarmay markii uu haddaba cabirayay wuxuu ku eraygu cabiray waxa weye axadukuma waar adiguna waad badbaadaysaa adiguna waa lagu dilayaa mu odhanina midkiin ayuu yidhi oo nooc ibhaama ah, macnaha si uunbuu u yara guud maray adigu wuxuu iska diidayaa afku ballaarinta oo ka ka dul barooranaya naxdinta ka sii daynaya ayuunbuu si uun uga yaraa siibto oo u dhaafay sharkiisa iyo naxdintiisa isagu waa dareemayaa dabcan kani inuu yahay khamriilaha ay kala dayn doono kan kalena kii la dilayay fariin buu markaa faray fariinta uu faray waxa weeye kii uu u maleeyey inuu nabadgelayo danna annahu naajin minhuma kii uu isidhi kanaa nabadgelaya khamriga maarata khamrilaha ahaa qaybta sharaabka u qaabilsanaa ka madaxda ah ayuu fariin sii faray oo wuxuuhi warbal marka aad baxdo ee kii anigana isoo xidhay adigana kusoo soo xidhay aad u tagto arrinkayga halkaa kusoo qaado leeni yuusuf la yidhaahdo xabsigaanu ku wada jirnoo wanaagsan waa ninku fiicnaa eh bal faalla iga bix halkaa ah waaya fariintaasuu sii fartay fariintaasoo runtii ka turjumaysa dadka had iyo jeer cadaalad darrada wax ku xukuma caatifad bay ku socdaa cadaalad iyo qiimayn iyo dembi iyo dembila'aan iyo waxaa ma eegaan laakiin cawaatif dareema iskaga socdaa waxay ku socdaan ishaaraat alxawaashi dadka iyaga ka agdhow ee saaxiibadooda iyo la talintooda ah dareemadooday ku shaqeeyaan oo ka uu jecel yahay fariimaha uu yara dhiidhiibo iyo cidda uu yara ammaano waxna wuu siinayaa waanu iska sii daynayaa ka uu jecel yahay cidda uu caayo iyadana sibuu ugu dhegayaa wuu ku buuxsanaanayaa marka taasibaa dee meesha ka muuqanaysooo dee haddii nimankan la soo daayo shaqaale halkii ay ka noqdeen hawshii ninkani halkii ka wado oo xawaashidii iyo ka macnaha la taliyayaashii uu noqdo ninkan madaxda ah waxaa dhacaysa markaa in hadduu ammaano oo saasoo kale warbixin wanaagsan ka sameeyo in dabeedna la odhanayo bal hala daayo halkaas wey dareenka meesha ku jiraa waa ka si aynu xalaytaba kasoo warramayna halka ay ahayd in marka horeba la miisaamo qof la jeceliyo qof la necab yahayba keebaa maaragtay dembiile ah keebaase beri ah in halkaa laga duulo oo qofka dembiilaha ina uu xabsiga ku jiro ka kalena dee laga soo saaray beridaah wa qaala liladii danna annahu naajin minhuma udkurnii cinda rabbik sayidkaaga agtiisa igu soo qaat oo warkayga inaan halkan ku xidhna inaan gardarro ku xidhna inaan beri ah adugu si dee arsil xakiima walaa tuusiihi qof wax garanaya diroo ha dardaarin bal adugu si aad ugu macnaysaba kii aad waxu yaro sheegi lahayd wuxuunu sheeg arrinkayga saas weeyo saasuu markaa rabbiguna sayidkaben faansaahu shaydaanu dikra rabbihi laba macno lagu fasiray marka dabiirku yuusufna waa u noqon karaa waa loo celiyey ninkii kale la diree meesha ka baxayna waa loo celiyey marka haddii ninkan ka baxay lagu fasiro macnaheedu waxa weye shaydaan baa wuxuu ilowsiiyey kii meesha ka baxay dikra rabbihi ay dikra sayidihi inuu xusuusiyo kii sayidkiisa ahaa arrinka yuusuf ilaa wixii shaytaan iyo wixii xunoo dhami xagga shaydaankai ka soo fulaan sidii ilaahaybaa nabiga uhi wamaa ansaaniihu ila shayaanu an adkura hayaan baa ilowsiiye marka dikra rabbi inuu sayidkiisii xusuusiyey arrinkii yuusufba uu iska ilaawo dee markii uu dabbaashii galay ilaa markii hore nin diiqadaysan buu ha dadka u joojinayo hareeraha eegaye baxrulbuxuurkiibuu galay iyo qasrigii iyo qayladiisii iyo durbaankii iyo dabaaldegiibuu ka qayb galay dabeedna xabsigii iyo wixii ku jireeba yeelkii halkaasuu ku ilaaway had iyo jeer dee qofku marka aanu eh, ahayn qof waaciya ah oo dareenkiisu wanaagsan yahay wax soo maray iyo wax soo socda midna kama fikiree wixii soo maray wuu iska ilaawaayo wax miyir qababa haddaad aragta unbuu idhacdaa marka ninkii baxrulqusuur fooqa iyo arrimihiisiibuu galay oo halkaasuu ku ilaaway markaasaa dabeedna xabsigiibuu dhowr sannadood kusii jiray nebi yuusuf haddii yusufnebi yuusuf eh, eh, haddii lagu macneeyo yuusufna fa ansaahu shayaanu dikra rabbi shaydaan wuxuu ilowsiiyey nebi yuusuf inuu ilaahay xusuusto oo wuxuu xusuustay uun kii soo xidhay mid yaroo halkan ka sii baxayo addoonnana fariinbuu usii faray arrinkiisu markii hore alla xusuusiyo alla bari buu soo salaysnaa laakiin maanta way ka yara leexatayoo markii uu dee muddo xabsigii ku jiray uu arkay iyadoo laga sii baxbaxaya isagiina uu dhex fadhiyo ayaa intuu ilaahay iloobay buu mid aadama ah fariin u fartay mid buu fariin u fartay bani aadama faansahu shaytaanu dikra rabbi yuusuf baa ilaahay xusuustiisii ilaaway oo mid kalu xusuustay oo boqora marka taasina waxa ay keentay fa fi sijni bidca siniin inuu toddoba sannadood ama bidcigu waa dhowr saddex ilaa sagaal inta ka dhaxaysa ayaa babac la yidhaahdaa marka muddadaa inuu xabsigii ku jiro oo nooc waxa ku dhacay ciqaaba ama ganaaxa bay noqotay maadaama uu xusuusan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala labada macnaba way jiraan oo culimada mufasiriintu labada qowlba way fasirayaan marka waxa macnahan dambe u rajaxayaa mar kastoo dhibaata ay kugu timaado hadaa waa sida xadiidka nebigu tilmaamaya haddaad dhibaatadaada iyo baahidaada hor dhigato oo aad ambiilka u dirataad ula cabata ilaahay subxaanahu watacaala rabbi arrinkaaga u fududaynaya haddii laakiin aad baahidaada bani aadam hordhigto arrinkaasi maara ma yeelanayo ma furfurmayo marka midhka meesha laga fahmaya waa intaa ilaan kolkii hore dumarku ay ku jiqsiiyeenba waxau idhi rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow xabsigaasaaba ii dhaama waxanay iigu yeedhayaan dabeedna ilaahay baa kala badbaadiyey imikana halka ay kaga jiqnood waa taas labadaasba waa lagu fasiray sidaynu hore usoo ishaarnay waxa ay ku soo ku heshiiyeen qoladii in la xidho yuusuf xataa xiinin baynu soo marnay waxay yidhaahdeen ninkan inaga xidha ilaa intii muddo laga gaadhayo marka fa fi sijni bidca siniin xiinkii iyo muddadii waxay noqotay in laba xusuusan waayo toddoba sannado nebi yuusuf toddobadaasuu ka soo laacay xabsigii oo la isba weydiinin oo la odhanin yaa maqan iyo muxuu ku maqan yahay iyo talo warkiisii meel la ilaaway ha la soo daaye iyo waalan baqa unbaa lagu rido oo lagu dhaafay halkaasaa cadaalad cadaaladdarrada foolxumada ay leedahay ayaa taa ka muuqanaysa oo imtixaankii soo maray ee gardarrada uu ku xidhnaa nebigaas waayahay markuu imtixaankaasi ka dhammaaday ilaahay waxa uu keenay xal kale subxaanahu watacaala isagaa rabbi arrimaha fududeeya qofka marka culays fuulana isagaa ka dabciya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa qofka ilaahay ka cabsada ilaahay faraj buu siiyaa in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan dadka muminiinta haddaa ilaahay ka cabsataan faraj buu ilahay idin siinaya iyo furdaamin arrimihii dhoo dhan ilaahay uu furdaamiyo ilaahay baa furdaamiyo meel kale uu wax ka keenay wa qaala almeliku waxa uu yidhi ninkii madaxda ahaa innii araa waxa aan arkayaa sabca baqaraatin simaan toddoba neef oo shilshilis yaakuluhunna ay cunayaan sabcun cijaaf toddoba weyda wa sabca sumbulaat toddoba naasoo hadhuudhana waan arkayaa khudirin cagaaran wa ukhara yaabisaad iyo qaar kale oo qallalan yaa ayuhalmalaw dadkii madaxda ahaayow ee iga ag dhowaayo buuhi ninkii boqorka ahaa aftuunii bal iiga jawaaba fii ru'yaaya riyadaydan in kuntum haddii aad tihiin liru'ya tacburuun manaamka haddaa cabiri taqaanaan qaaluu markaa waxay yidhaahdeen adqaahu axlaam waa xulmi isku dhex jira waa riyo isku dhex jirtoon kala baxsanayn adqaahu axlaam waa riyo isku dhex jirtoon kala cadayn wamaa naxnu annaguna ma nihin ninkaagan madaxda ahow bita'wiili alaxlaami riyada Eh, saa isugu dhex jirta tafsiirkeeda bicaalimiina kuwa yaqaana manihin wa qaala wuxuu idhi aladii najaa kii nabadgalay oo minhumaa labadii nin ka mida kii nabadgalaybaa wuxuu idhi wadakara isaga oo xusuustay bacda ummatin muddo dheer kadib ayuu yuusuf xusuustay ee waxa uu yidhi ana unabi'ukum war anigaa idiin warrami doona bita'wiilihi manaamka tafsiirkiisae fa arsiluunii idira meel baan tegayaa ifasaxa ninkii madaxda meesha ka ahaa ee casiisba kasii sii waxay kutubaha aad ku arkaysa shuraaxa waxaa la odhan jiray rayaan baa la odhan jiray magaciisu wuxuu doonaya ha kii meesha madaxda ka ahaa casiisba ka sii sarreeyay baa riyo arkay riyo riyadani waxa ay sheegaysaa afar toddobaadoo lababa dhan isugu lifaaqan tahay ama isugu maran tahay waa toddoba sac oo shilshilis oo toddoba weydihi ay hafayaan iyo toddoba naasoo hadhuudha oo cagaaran naasku waa kan dee arabbakida iyo hadhuurka iyo waxaan ka laalaada ee markaa firidu ay ku taalla toddobadaa naasoo cagaaran oo toddoba kaloo qallafsani ay ku dheggan yihiin waa laba meeloodoo min toddoba aho eh, si uun isugu maran kuwaasina way soconayaan kuwana waa isku maran yihin lababa dhanbay isaga agdhow yihiin ninkii wuxuu arkay riyadaas inay riyo cajiiba tahay oo la yaab leh aan mudnayn in laga aamuso ku fiican in la cabbiro dabeedna kuwii maley malow waa intii baarlamankiisii iyo wasiiradiisii iyo mustashaariintiisii iyo wixii waryaadheh waar manaankaasoo cajiiba baan arkay waar waxay yeelaysaan bal ii cabira haddii aad dee taqaanaan cilmigeeda nimankii waxay ku jawaabeen riyadaadu waa waa adqaaf awqaafku waa waxa isku dhex jira riyadani ma kala cadabaynaa sidaa daraaddeed annagu wixii yar kala cad ee wax laga fahmi karaanu cabirnaaye boqorow ta noocanhe isku dhex jirta ma garanayna ta'wiilkeeda iyo tafsiirkeeda saasay idhaahdeen laba midhba waa suuragal inaanay waxba ka garanaynin waa suuragal waxa kaloo suurtagal ah inay diidayaan inay ka nixiyaan oo marka had iyo jeer dadka ama digtaytarada ama boqorada ah ee aan caadiga ahayn ma jecla dadka ka agdhow inay ka naxiyaan waxay jecel yihiin kuwaa la shaqaynaya ka agdhowi inay ka yara farxiyaan oo warka iyo wixii la sheegayaba wax ka farxiya unu noqdo oo waxaa ka nixinayaa dee ilaa waa qof yididiilo faariqa buu ku socdaye waxaba laga yaabaa inay isaga isku seegaanba hadduu xaqiiqada u sheego dabeedna hadilaa hadday u waramayaani haddii ay go-aan u sheegayaani hadday mar walba waxaa loo dhiibaya hebel muxuu jecelyahay waa lasii horboodayaa dabeedna wixii uu jecelyahay unbaa loo sheegaya marka saasay u eegaanoo dabeedna waxay arkeen riyadan inaanay caadi ahayn isagana si uun ay ugu maroorto dabeedna waxay dhaha inaga daaya odayga haynagu ah dhaqdhaqaajinine eh. intii uu inagu xanaaqi lahaa ama aamaashiiyo yidideladu ay ka xumaan lahayd waar inaga daaya haynagu fasirine eh. markaasay dhaa ma naqaan adeer labada arimood waa suuragal arrintu kolkay halkaa marayso ninkii nabadgalay ee xabsiga ka soo baxay kii la dilay mooye kii nabadgalay ayaa wuxuu xusuustay nebi yuusuf iyo manaamkii u cabiray iyaga manaam buu u cabiro manaamkii dee runbuu noqday marka yuusuf iyo aqoontiisii iyo ixsaankiisii iyo dadaalkiisii iyo fariintiisi iyo wixii o dhan buu xusuustay faylkii maskaxda ayuu dib u soo saaray kolkaasaa xusuus wada kala bacda umma kolkaasuu i wareereen anigaa tafsiirkaa keenaye idira waxaad halkaa ka arkaysaa isaga laftiisu aqoon aanu haynin oo uu yuusuf ka baadi doonayo ayuu doonayaa inuu guusheeda qaato oo uu iskaga dhisa ninka leanna yuusuf baan u tegayaa ayaan warkan ka soo qaadayaa ma laha ninkaasaa riyada yaqaana ma laha ninkaasaa fariini soo faro ina sugaya malaha laakiin isagaaba isnaadkii isu tiiriyey muxuu leeyahy ana unabiukum meeshii waa hebel iska dhisunba iskaga socota ana unabiukum buuri waar anaa idiin warramaya manaamkaba anaa cabiraya manuu cabirin dee manuu cabirina ninbuu u tego oo uu fariin u geeyo fariin ka soo qaaday waa dhibkeeday leedahay dadku markaana ilaahay iska dhisayna cid iska dhisayaan wax fara badan oo lala yaabaaba ka imanaya erayga umma waxaynu soo marnay dhowr macno inuu leeyahay mar mudduu noqdaa saynu suurati huod kusoo maraynay ilaa ummatin macduuda muddo tirsan iyo halkan oo kale wadakara bacda umma muddo dheer kadib u xusuusta mar waxaa lagu tilmaamaa dad qarni nool ama dad isku wakhti nool wakadalika jacalnaakum ummatan wasata waa ummad ummad macnaha jiil intii qarni joogta qarnigan boqolka sano ama wax ku dhow muddada ayaa lagu tilmaamaa mar kale waxaa lagu tilmaamaa diin ayuu macnaheeda noqdaa wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida taasi waa diintiiniyo waa diin keliya ilaahaynuna waa keli subxaana wa tacaala mar kale waxau noqdaa shakhsiyadda marmuuqa ah ama qaa'idka xulka ah ee sifooyinkii ummadda ku kala tagsanaay oo dhan in fara badan oo ka mida isagu isu geeyey ama shakhsiga cajiibka ah ee sifaadkiisa qaaliga ay yihiin in lagu dayan karo inna ibraahiima kaana umma nebi ibraahim waxau ahaa ummadan buu ahaa marka macnayaasha kolba midka uu munaasib ku yahay xagga qur-aanka dhexdiisa ama luqada carabigaba ayaa lagu fasiraa erayga umma sidaa daraaddeed baan adu odhanaynin wadakara bacda umma dee ummadan uu ka dambeeyey waa max waa muddo kadib uu xusuustay markaasuu hi ana unabiukum bitawiilihi fa arsiluun anaa idiin warrami doonee war bal aniga hal ay diro ninkii saasuu codsaday waaya ma adigaa warramaya haa bal waaye fasax baa tahaye dee ka dhaqaajiyo ninkan boqorka ahi wixii uu doonayay dee halla sameeyo ilaa mar walba ummaddu waxay ordaysaa raaligelintiisa mar hadduu aabbihii ummadda sheegtay raaligelintiisa iyo muxuu doonayaa iyo riyadiisa in la hor ordoo saasoo mar xabaashiisa laga shaqeeyo mar fooqiisa laga shaqeeyo mar riyadiisa laga shaqeeyo mar raaligelintiisa laga shaqeeyo halkaasay u socota qur-aanku waa kalaam baliiqa oo balaaqadiisa iyo fasaaxadiisu ay ka sarrayso ta basharka aan marnaba la mid ahayn wixii markaa la iska fahmayo ama muuqaalka iyo xaaladaa ku jira wuu iska dhaafaa kol hadduu ninkani tegay dabeetana hadalkii laga bilaabay yuusufu yuusufou laga bilaabay dee waxaad iska fahmaysaa in la fasaxay ninkii uu socday dabeetana xabsigii uu tegay yuusuf buu la kulmay kadib buu u qadimay yuusuf arinkan intaa waa la iska fahmayaa yuusufu buu ihi marka yaa yuusufu yuusufow ayuha sidiiq waar ninkii runta badnaayow aftinaa waxaad nooga warantaa fii sabci baqaraat toddoba neef oo lo ah simaanin shilshilis yaakuluhunna ay hafayaan ee cunayaan sabcun cijaaf toddoba weyda baa cunaya waa laba toddobaad oo isku raran wa sabci sumbulaat toddoba naas oo raashina khudrin cagaaran wa ukhra yaabisaad iyo dar kaleoo iyaguna qalalan oo ku maran bal labada afartaa toddobaad noo fasir lacallii arjicu ila annaas waxaan u dhowahay inaan dadkii u noqdo oo aan madaxdii u tago lacallahum yaclamuun likay yaclamuun bal inay gartaanoo halkan manaamkan la fahmo macnihiisaa noo daran taasaa noo daran waana sax weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu manaamka ka warramayay saynu suuradda bilowgeediiba aan filaya inaynu soo xusnay laba qaybood buu u qaybiyo manaam wanaagsan iyo manaam xun markuu qofku arko manaam xun waxaa la gudban inuu qowl iyo ficilba sameeyo marka u horeeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uhi dhinacaa uu qofku u jiifa iska rogo dhinaca kolkaa u jiiftay iska rogo dhinaca kale isu rogo saddex jeerna dhinacaaga bidixda candhuuf yaroo khafiifa ku tuf macnaha wax aan badnayn ayaa saddex jeer ku tufaysa shaydaankana ilaahay baad ka magangelaysa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim qowlkaa iyo ficilkaasaad israacinaysa wuxuu nabigu raaciyey cidnayuu u sheeg inuu uga warramay markaa wuxuu sii dabadhigay fa innahaa laa tadurhu waxba dhibaatayn mayso kolkaa kol hadduu qowlkaana sameeyo ficilkaana sameeyo waxba dhibaato ah kuma hayso waxaa halkaa laga fahmayaabay culimmadu leeyihiin haddii wixii kasii warwaramo inuu dhibaato keeni karo sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi qofku hadduu manaam wanaagsan arkana manaamkaa fiicani waxa uu ku jiraa mubashiraadka waxyaabaha qofka muminkaa ah u bushaareeya ama bushaarada awliyada ilaahay ay leeyihiin weeye manaamka isaga uu arkayo ama manaamka loo arkayo ee qof u arkaya wanaagsan marka sidiisaasa isagana lagu daynayaao wuxuunaad ula tegaysaa qofa ama isjeceshihiin oo aan kaaga bakhaylayn ama qof aqoon diineed leh oo manaamka hadda ilaa waxaanoo dhan buu qur-aanku ka warramayaa manaamyadan qur-aanku ka warramay miduun la eegto oo ama axaadiidta nabiga manaamkii kasoo arooray kusoo arooray miduun la eegto oo ku fasira ama qof caalimu ula tegaya ama qofu jecelya waxaa kaloo aar sanadkiisu yaanu aadba u adkaanayna kusoo arooray inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam manaamku calaa rijli aa'ir manaamku ama riyadu waxay saaran tahay shimbir lugtii shimbirkuna dee waa kan lugihiisa aad u dhaqdhaqaajiya marka shayga ugu horeeya ee lagu fasiro manaamka ayuunba arrinkiisu u dhacaa markaa dee haddii kolka hore qalad loo fasiro wuu isbedeli karaa innagana dhaqankeenna waxaad yar moodaa inuu maroor iskaga salaysan yahayo manaam wanaagsan haddii innaga uu qofku arko si kalaa loo fasiraa manaam xun hadduu arkana si kalaa loo fasiraa maalan haddii waxay ku leeyihiin soomaalidu islaan hinaastay iyo wax u laqintay ma garanayne waxay idhaahdeen haddii aad ku riyooto adiga oo he aroosa ah, waad dhimanaysaabay idhah waaya haddii aad ku riyooto adiga oo saxaro iyo wasakh ama diga sidaa ugu gelgelimaysanayana oo ku dhex jirana lacag baad helaysaabadha markaasay soo dhawaataybaydha adduunyadii waa dabarog wey dabarog wey waanaynu dee soo arkaynay labadan manaam sida ay u soconayaan waxaa kaloo iyaduna wax la jirabay ama jira ah marna waa mid manaamku si kadiisa uu qofku u arko mar qofka maskaxdiisa wax kusii jiray buu soo dallaacaa oo maalan haddaad maanta arin ka doodaysay ama xiise badan uu kugu hayay ama culays badan iyo mushkilad arin uu kugu hayay oo filimo badan bigjaro badan maskaxdaadu ay qaaday waxaa dhacaysa inuu maskaxdaada kusoo noqdo wixii aad maantao dhan arkaysa ama wixii aad caawa ka baqaysa haddii mas lagaaga sheekeeyo libaaxiyo dee qofku wuu ku riyoonaya waxay ka baqaysa oad ku riyoota wixii aad waad ku riyoota wixii aad aad uga walaacsanayd waad ku riyoota taasoo kale maskaxdii baa reflection keenaysaoo dib u soo celinaysa wixii ama qaybta khiyaalku ay qaaday ama dee ishuba ay soo gudbisay iyo sawradii dib bay usoo celisa waxaa labaadoo jira manaamka qayb ka mid ahoo caafimaadka qofka la xidhiidha oo maalan haddii qofku uu cuno raashin calooshiisa khaldo oo calooshii ay xanuuntoon waxaan caadi hayn dee habeenkaa isagoo ku casheeya intuu dibaro uu xsin noqdo oo eh, raashinkaasi uu ku qarxo calooshiisa iyadana sida dee qirayaan dhakhaatiirtuba manaamxun u arki karaa manaamxun arki karaya marka labada qaybood waa wixii aan ahayn kaa caafimaadka qofka waxu dhiman yihiin la xidhiidha iyo kaa qofku marka horeba ishiisu ay haysay ama maskaxdu ay ka fikiraysa labadaa wixii aan ahayn weeye ka laga hadlayaa qofkii ma xanuunsanaya wuu caafimaad qabaa qofkan waxaan maskaxdiisa kumay sii jirin manaamka labadaa ka madax bannaan weeye kan laga hadlaya waxaa kaloo iyadana xusid mudan inuu nebigu ka dayriyo calayhi salaatu wasalaam qofku manaamaanu arag inuu sheegtay inuu arkay oo qofka ishiisa aragsiiya waxaanay arag ama manaam iyo riyo aanu arag yidhaahda manaamku waa erey carabi eh af soomaaliga waa riye eh. riyo aanu arag qofka idhaahda waan arkay oo kaasaan arkay oo kaasaan arkay aakhiro waxaa lagu kalifayaa inuu xabad bariisa ama xabad heeda gunto dee mana gunti karayo hadduu gunti waayo waa la ciqaabaya waxaa la odhanaya xabad bariisa gunu dee miyuu gunti karaya marka macnaheedu waxa weeye waa la ciqaabaya ila nooc been abuurada buu sameeyey wixii bushaaraynayay ayuu ka been abuuray waa qof risaalad ka been abuuray oo kale ile qayb nebinimada ka midabaa manaamkii lagu sheegay halkaasay maraysa marka way dhacdaa suufiisamka ama suufiyaasha qaarkoodoo shaqadooda una iska noqoto manaam kii kasoo horbaxaydha warkaale waana kugu riyoonay maxalay saad u duulaysaad u dabaalanaysa balmid <laughs> kale idhaahda adiga waana kugu riyoonay adigoo ay la garaacaya ah ayaanu kugu riyoonay ama caynkaas ama xalay doofaar baad ahay tolo maxaad samaysay dabeetana wuu ka nixinaya markaasu odhanaya misaasaan sheekh noqday <laughs> intan marka adigu taasoo kale ayaan darro weyn bay leedahay in eh, ha ku xisaabtamin wax lagu kaftamana maaha wax cid wax lagaga doonana ma aha ama cid la yskaga dhisa manaamku eh, manaamku waa kaas weeye waaya waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam manaamka markuu ka warramayay eh, manaamku dabcan shay aynu wax ku binaynayna ma aha shay aynu wax ku dhisayna ma aha sidaa aadaabtaa uu nabigu sheegay waa loola dhaqmayaa manaamka oo dariiqada waa la samaynayaa laakiin maala imika haddaad aabbaha aragto manaamku aragta ama hooyada oo uu idhaahdo waxaaiyo waxaasaa igu darane waxa iyo waxaa sidaa yeel wax xukun lagu dhisaya maa xataa haddaynu nebi maxamed aragna calayhi salaatu wasalaam oo uu kudha sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel xukum sharciya oo lagu dhisayaa ma jiro iyadoo weliba uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aanii fi lmanaami fa sayaraanii aw fa ka'annamaa ra'aanii qofka riye igu arkaa buu nebi maxamed yidhi waa isagoo ay arkay oo kale ina shayaana laa yatamaalu bi shayaanku aniga isuma kay egaysiiya buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka qofka manaamka igu arka waa isagoo isagoo oo muuqaalkayga arkaoo ifka igu arkay oo kale ama fasayaraani riwaayaanka qaarkood siday sheegayaan way arki doona aakhiro marka waa bushaaro weyn aragtida nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markaad aragto haddana hadduu wax kuu sheego sidii xadiidkiisan ifka uu inoogu sheegay aynuu qaadanaynin looma qaadanayo macnaheed waxa weeye riyada wax xukum sharci ah oo lagu bineeyaa ma jiro xagga cilmiga sharcigeenna iyo axkaamta iyo fiqiga islaamigaah ma jiro taas weeye intaasaynu maaragtay xagga manaamka inaan lagu samaynin gaboodfal iyo xadgudub dariiqada dhexe ee nusuustaa aynu soo ahrinay ay maaragtay u cabirtay ama u sheegtay xagga xukumkiisa intaasaynu manaamka ka xusi lahay waaya ninkii isaga ahaa wuxuu bilaabay haddaba nebi yuusuf calayhi salaam ayuu sor taagay nebi yuusuf buu la kulmay xabsigii buu ugu tegay manaamka cabirkiisii buu weydiinaya yuusufu ayuha sidiiq yuusufkii runbadanaha ahaayow aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin yaakuluhunna sabcun cijaaf wa sabci sumbulaatin khudrin wa ukhra yaabisaat waa afartaa toddobaad noo sheeg lacallii arjicu ila nnaasi lacallahum yaclamuun waxaan u dhowahay dadkii baan u noqon si ay u gartaan lacallii arjicu ila annaas likay arjica ila annaas lacallahum yaclamuun likay yaclamuun war waxaan doonayaa dadkii inaan u noqdo dadkiina inay cilmi ka helaan manaamka afartan toddobaad nooga sheekeen marka waxaad halkan ka arkaysaa magaca buu ula baxay laqab naanays wanaagsan buu ninkani ula baxay nebi yuusuf beenna maaha waa run weeye waxa uu halkan ugu yimi runtii uu ku yaqaanay nebi yuusuf oo dee intaasoo manaamkii hore usoo cabiro runbuu ku arkay xabsigay ku wada jireen runbuu ku arki jiray markii hore inaa naraaka min almuxsiniin samafalayaasha liiska samafalayaasha iyo liiska runlahaba wuu ugu qoran yahay marka halkaa waxaad ka arkaysaa runtaada iyo samafalkaaga iyo akhlaaqda wanaagsani Ehm, way ku anfacaysaa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay qofku markuu runta ku dadaalo ee uu ku dadaalo ee uu kala joojin waayo howl kasta ha kala kulantee yuktab cinda allaahi sidiiq ilaahay agtiisaa waxa lagu qorayaa runbadane mar hadduu liiskaa runlayaasha galana waxa uu raacayaa maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqan dabaqada u sarraysa bani aadamka ilaahay u abuuray layskaasu ku biiraya sidaa cagsigeed qofku markuu beenta caadaystu beenta caadaysto ee caadi isaga noqoto waxa ilaahay agtiisa lagu qorayaa beenaaleh dabeetana wuxuunu la soo daahirayaa un fircoon iyo abijahal iyo liiskooda ayuu ku biiraya marka wax la sahashan karo runtu ma aha ee waa shay aad iyo aad u qiimo badanoo dhaqanka qofka muslimka ah beentuna waa dhaqanka iimaanlaawaha wey <clears throat> nebigani dee kolkii horeba sidii ay idhaahdeen muxsiniintaad ka mid isagu wuxuu ku ixsaan samaynayaa dacwadiisa wuxuu ku ixsaan samaynayaa cilmigiisa wuxuu ku ixsaan samaynayaa nasiixada iyo talada ummadda uu siinayo kuma bakhaylayo wixii kale waa halkiisa uu codsanayaa laakiin ixsaankii ay ku sheegeen baa lagu hayaa isagoon shardi ku xidhin ayuu aqoontii gudbiyey waayo aqoontu waa ammaano ammaano weeyo ay tahay in ehelkeeda la gaadhsiiyo cid waloo ehelkeedaaba qaala markaa wuxuu ihi tasracuuna waxaa beeranaysaan sabca siniina toddoba sannadood da'aban oo isku xidhiidhsan beeraha beerta famaa xashadtum wixii aa goysaanna fadaruuhu fii sumbulihi naaskiisa ku daaya isagoo naaskaa ku dheggan ilaa qaliilan in yaroo mimaa ta'kuluuna intaa cunaysaana mooyaane inta kale oo dhan kayd ha loo dhigo uma yaatii waxaa iman doona min bacdi daalik intaa kadib toddobadaa sannadood ee barwaaqada ah waxaa ku xiga sabcun shidaad toddobo abaara ah ya cuni doona maa qadamtum lahunna waxalla wixii aa u horu marsateena kaydhahaa ayay cuni doonaan ilaa qaliilan in yaroo mimaa tuxsinuun inta aa ilaashanaysaan ama mimaa tuxsinuun waxa aad dee shinnida ka dhigan doontaan hadhow beeraha kale kusii bacrimin doontaan mooyaan aa kusii beeraysaan uma yati uma afar iyo tobankaa sannadood kadib waxaa iman doona min bacdi dalik afar iyo tobankaa sannadood kadib waxaa imanaya sabcun uma yatii min bacdi dalik caamun sanad baa iman doona sanadkaasoo fiihi yuqaafu nnaas dadka loo roobayn doono macnaha la waraabin doono roob badani u di'i doono wa fiihi yacsiruun casiir badanna way samaysan doonaan sanadkaa barwaaqada jirta awgeed sidaasibuu markiiba u cabiray waxau ihi war arrinkani labadan toddobaad iyo labadan toddobaad waxay ka turjumayaan meeshii waa arrin qeybka la xidhiidhaeh waxa isa soo daba socda barwaaqo iyo abaar waa sunnadii adduunyada oo laakiin si qayru caadiya ah imika xaalad adag ayay isu rogtay oo dee markii hore sanad iyo sanad ama laba sana iyo saasoo kale ahaan jirtee imika abaaro fara badan iyo barwaaqo fara badan ayaa isku xigi doona bu saasuu ku fasiray waaya oo waxaa cagaaran iyo waxaa shilis waxay ka turjumeen maxay barwaaqadii ilaan had iyo jeer goorta sida badan xooluhu naaxaanay gashiga yeeshaan ama sarucu uu baxe ee dhir cagaaran la helaa waa barwaaqada sidoo kale wakhtiga dee abaartana dee daaqa iyo duunyada labaduba waxay noqdaan kuwo aan taransaninoo daaquna dee wax daaqaba lama helo ama wuu cadaadaa xooluhuna weyd bay noqdaan tafsiirkaasoo sida waaqicaba ka muuqata ah ayuu ku fasiray wuxuu u sameeyey markaa kayfa yuwaajah alcaaqiba cidhibta dambe sida loo waajahayana wuu raaciyey ama xalkiina wuu raaciyey macnaha wuxuu manaamku isugu jiraa inuu fasiro wixii iman doona una raaciyo wixii ay qaban lahaayeen labadabaad markaa wuxuu ihi toddoba sannadood beerta macnaha toddoba barwaaqo ah iyo toddoba abaara keliya mu odhan toddoba barwaaqabaa jiree waxqabsada todobada barwaaqadaa wey todobada barwaaqadaa waxqabsada oo beerta sabca siniina da'aban da'abku waa xidhiidhsan toddoba barwaaqo ah oo isku xidhiidhsan baa iman doona wixii aa goosataan fadaruuhu fii sumbuli iyada oo hadhuurkaa iyo arabakhidaa iyo firida aan la tumin ee naaskiisa uu ku yaalo ku daaya naaska intaa cunaysaan waa tumaysaan ilaa qaliila mima ta'kuluun intaa cunaysaan mooyaane intaa cunaysaan dabcan waa la tumaya laakiin inta kale waa sida ay kayd ahaan ku fiican tahay si uu wixii dee hawada uga asturnaado iyo wixii aafayn lahaa cayayaanha ha la kaydiyo naaskiisana ha ku rasaysnaado yaan la tumin boon laga saarin firidiy meesha uu ku lifaaqan yaan la kala saarin toddoba adag baa imanayo abaaro cunayo wixii ha kaydiseen dabcan dee abaarta wax cuntee dadka wax cunaa laakiin marka had iyo jeer laga waramayo wakhtiga ayaa la yidhaahdaa abaartaasi waxaasay yeeshay wakhtigaa loo yar tiiriyaa mararka qaarkood isnaadka marka abaartana cunaysa dadkiibaa cunaya dadkiiyo dunyadii in yaroo mimaa tuxsinuuna intaa dhiganaysaana oo intanna waxa loo dhiganaya waa intii noqon lahayd ha dhowto shinnida ee lagu daadin lahaa beeraha Ah. marka horena intaa cunaysaan la soo baxa macnaha tunta inta kalena dhiga intii aad dhigteenna toddoba ilaa toddoba laysu ysu qiyaasaya nidaamkaasi buusha intaasi waa ninkii madaxda ahaa riyadiisii riyadiisii buu cabiray marka dee ilaahay baa wuxuu sheegaya waa rasuul ilaahay sanadkii shan iyo tobnaad labada afraad kolka laga gudbo ayuu usii fasiray uma yatii min bacdi dalika caamun fiihi yuqaasu nnaas qawdku waa waraabinta isna dadka la waraabin doono oo isaga laftiisu barwaaqo laga raysan doono abaartii hore wa fiihi yacsiruun dadkuna casiir iyo sharaab ay samaysan doonaan waa balaan ilaahayna u laqimuu ku jiheeyey oo afar iyo toban sannadood ayaa arrintaasi ay noqotay iyo sanadka shan iyo toban ninbaa kitaab ka qoray aan arkayay qisada nebi yuusuf macnaha min xayu liqtisaad iqtisaadka iyo usaska arkaanta uu leeyahay iyo asaaliibta uu raacay ee nebi yuusuf calayhi salaam alinkii kolkuu halkaa maray waxaa ismuujisay aqooni aqooni dee maalin bay da-daabaa layidhi oo marka shayga aqoonta la ydhaahdaa isma qariyo aqoonta ehelkeedu inkastaba ha isqariyo qofku eh wuu iska muuqan doonaa Ah, sidaa daraaddeed baahidii baa timid cilmigana waxaa loogu baahan yahay si ka badan sida cunnada iyo cabidda loogu baahan yahay si ka badan baa cilmiga loogu baahan yahay eh, dadkan had iyo jeer iska hooseeya mustawahoodu liitaa marka ay ku jiq noqoto ayuunbay baahida cilmiga aada u dareemaan laakiin qofka mu'minkaahi mar walba wuxuu dareensan yahay cilmigu in goor walba loo baahan yahay oo aan laga maarmi karaynin wakhtinaba haddaad soo jeeda iyo haddaad hurudo labadaba waaya wa qaala almaliku ninkii madaxda ahaa wuxuu yihi ituunii bihi warbalii keena yuusufka ah yuusuf laftiisa ii keena falamaa jaa'ahu rasuulu ninkii loo soo diray kolkii uu nebi yuusuf u yimi qaala wuxuu nebi yuusuf yidhi irjic ilaa rabbik ninkii madaxdaada ahaa niyow ku noqo dhambaalwalahan la soo dirayow kii madaxdaada ahaa ku noqo fasalhu waxaad weydiisaa maa baalu niswa dumarkii arinkoodu muxuu yahay allaatii dumarkaasoo qadacna aydiyahunna faraha iska jarjaray bal arrintoodii ha la caddeeyo inna rabbii ilaahaygu bikaydihinna caliim shirqoolkooda aad buu ogsoon yahay wakhtiga had iyo jeer dadka noocaasoo kale ahee sida yar cawajkaa ah wuxuma xukumaya marka ay cid u baahdaan waa ii keena wey aan u tagayo muxuu xaq u leeye ma jirta war ninkan waan u baahnahaye bal hala ii keena buui hala ii keeno anaa baan ka maarmaynin wuxuu arkay wixii ag fadhiya wax ay dhaqaajin kari waayeen inuu isagu dhaqaajiyey dabeetana baahidiisiibaa miiska saaran war bal aan hela buuhi aan helo wuxuu soo diray rasuul rasuulkani kii lagu saliyayay maahee waa mid kaleo iska soconaya <laughs> waaya marka waa nin dee fariinsida ama dhambalwo leh un weeye rasuulkuyo fariin qaaday waar ora dhaqaajiyo ninkii yuusuf u tago xabsiga u tago soo baxdhe weliba waxaa ku doonaya ninkii meeshaba haystay intaasoo uu ogaa daddan inay waxu ahayd qaarkood baa aad u farxilaa marka lagaha lagu sii daayo qaarkood baa kasii farxad badan marka lagula kii u weynaa ama kii ku xidhay baa ku doonaya laftiisi ayaabay naftu ka baxaysa inuu jannadii la geliyey ula eg deetana wuxuu dee yaqaanay wax soo carara ama yimaado ama ku farxa mooyaane wax kale inaanay jirin ninkiina wuu hortago wuxuuhi waar yuusuf dee waa lagu doonayaaba waanaad baxaysaa waana lagu doonaya wuxuu ugu jawaabay kolka warood ninkii kulahaa ku noqee sayidka ku ahaa ee aad sida ilaahay looga tala qaata uga tala qaadan jirtay ku noqo oo waxaad tidha arrinkaa la caddeeyo anoo beri ah oo calaalmala ummadoo dhan ay og tahay inaan beri ahay mooyaane anigoo calaamad su-aalkii iyo tuhmaaddii ay saaran tahay ma soo baxayo bal haddaba dumarkii gacmaha iskoogooye sababtooda laygu soo xidhay arrinkoodu muxuu ahaa ma anaa saxnaa ma iyagaa saxnaa ogaysiiska idaacaddaha laga sii daaya buui ogeysiiskaas ha baxo kaa aan garanna buui warkaasaa caddaado oo tii kale muxuukuwan faraha iskoogooyey imra'atul kumay jirin tii u horraysa isaga dul baxdeed dawshadu ka bilaabantay taasi kumay jirin kuwan faraha iskoogooyey marka muxuu taa ugu dari waayay liiska kuwan kuwanunu soo qabsaday laba arrimoodba waa iska suuragaloo inuu taa ka yara gabaday lawa halkii laga raacae mushkiladeedaa badnayd iyada oo nooc mujaamala iska noqotay iyo in taa warkeedu marka horeba iska caddaayoo la ogaa oo ninka iyada qabay uu ogaa dumarka hortoodiina ay ka qiratay in isagu uu beri yahay iyadoo ay doontay taa warkeedu wuu caddaa laakiin kuwan baa wax ku yara dam ahaayeenoo arrinkooda asturnaa marka taa wuu caddaayo kuwan kalena ha iscaddeeyaan in arrintu taa tahay labadaba waa iska suuragal saa daraaddeed buu iyaga xaaladda ku gaar yeelay inna rabbii bikaydihinna caliim ilaahay umbaa yaqaana shirqoolkoode bal arrinkooda hala caddeeyo taasiba markaa waxa ay ad arkaysaa qofka muminka ah waxaa aad iyo aad ugu daran cirdigiisa iyo sharaftiisa ayaa aada ula weyn maaragtay dhibka jirhkiisa soo gaadhaya waxaa uu dareemayaa dhibka dhegtiisa iyo sharaftiisa soo gaadhaya inuu ka daran yahay sidaa daraaddeed ayaa qofka haddii aad dhaawacdo dhegtiisa iyo sharaftiisa iyo haddaad jirhkiisa dhaawacdo laba dembi oo isku mid ah ayay noqonayaan labaduba nabiguna uu israaciyay calayhi salaatu wasalaam sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkood sharaftiisa dhaawacdood caydaa waa alla ka fogaansha iyo faasiqnima buuli adigoo la dagaalamaana waaba gaalnimo qitaal macnaha qatli maaha xataa waa qitaal labada masder baa kala duwan waa la dagaalam idinkoo waxayd isweydaarsadoo gacanta u qaadaana waaba gaalnima buuli marka sidaasaa sidaad uga qofkan uga feejiganta ama isaga ilaalinayso inaad dhiiggiisa aad waxyeesho ama rasaasaad ku furto sidaad isaga ilaalinayso carabkaagu inuu rasaas ku furo oo sharaftiisa dhaawacana ka ilaali ila waa laba dhaawac labaduba <clears throat> marka sidaasaa ayaa aad iyo aad u habboon qofku inuu eh, sharaftiisa aad u ilaaliyo ku xisaabtamo rasiidka iyo kaydka weyn uu leeyahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba inay sharafta tahay qaala markaa ninkii dee wax kale uma furnee xaggii dumarku u jihaystay dumarkii iyaga ahaa ee laga gabbada iminka waa la soo ururiyey qaala wuxuu uhi maa khadbukunna arrinkiinnu dumarow muxuu yahay id raawadtunna yuusufa can nafsi markii yuusuf naftiisa ka doonteen arrintiina bal ka warrama qulnaa waxay idhahdeen xaasha lilaah ilaahay baa xumaan ka hufan maa calimnaa calayhi kuma ogin min suwin wax xumaana wax xumaana kuma ogin wax ceeba yuusuf ma leh qaalat imra'atu lcasiis ninkii casiis la odhan jiray xaaskiisii balaayaduba ka kacday ee wax soo bilowdaybaa waxay tidhi al'aana imika xasxasha alxaq xaqi wuu cadaaday wixii isku lifaaqnaa way kala baxeen ana raawadtuhu can nafsi anigaa naftiisa ka dooray wa innahu la min asaadiqiin isaguna wuxuu ka mid ahaa kuwa runta badan runlayaashuu ka mid yahay sidaasibaa markaa arrinkii ku uroray dumarkii markii hore arrinkooda la yara asturayay asturidima jirto kursigiibaa la ysugu yimi kursigiibaa wax ka bidhaameen kursigiibaa wax ku soo jahaysteen dabeedna iyagii waa loo gacan haadiye waxaa la yidhi maxaa arrinka yuusuf ka warrama waa idinkii jeclaadee naftiisa ka doonay dumarow ka warrama markhaatigii bay fureenoo waxay yidhahdeen wax xumaana kumoogin ninkaa wax xumaana kumoogin waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa fadlina waxaa la yidhaahdaa ka uu cadowgu kuu qiro qofka nasiixa ahi fadliga uu kuu qiro waxaa kasii cajo badan ka uu cadowgaaga ahee kaa horjeeda fadliga uu kuu qiro ilan col kula ahaaye hadduu fadli kuu qiro fadligaasi waa mid aada u weyn waaya xumaankumood si gaara waxaa usoo booday tii casiisu qabee saliikha lagu sheegay magaceeda waar iminka xaqiiba caddaaday wax la qariyaa iminka ma jiro wakhti dheer baa ka soo wareegay hee calalmala ayay ka qirata waxay tihi anaa doonay been baan sheegay isna run lo ahaa bi haadihi lbasaata arrinkuba saasuu iskaga dhib yar yahayba qofku wuxuu xishoodaayo afka gacanta saaraayo uu ka warwareegaa xumaan iyo ceeb marka diin iyo damiir jiraan laakiin haddii kale waaba laga yaabaa tumasho iyo ifsaad iyo dil iyo dhac iyo khiyaamo iyo waxaa qofka aan diinta lahayn uuba iskaga faanaaba kuwanina fagaaribay ogeysiiskiibay sii daayeen tanina iyadaaba alaana xasaas xlaaqubay leeda arrinku waa cadiya aniga igu ogaada taasayba iska leedahayba nimankii dhammaan madaxda ahaa dumarkii ay qabeen waxay idhaahdeen idaacadda naga sii daayo oo dee ogeysiiska ku bixiya dadku ha ogaado inaanu annagu ibtilaysnayn isaguna uu beli ahaa marka waa ayaan darrada iimaan la-aantu ay leedahay wey qofka laakiin muminkaahi marka ceebi ka dhacdo waa khajilaayoo ilaahayo ummadaba uu ka xishoodaayoo waxa uu sameeyey wuu ka toobadkeenaa wuu asturaa markaasuu madaxa foororiyaa oo uu aada uga warwaraa laakiin kuma buri kaasoo dadka uma sheego uma qirto sababtan haddaba uu u soo celiyey nin nebi yuusuf calayhi salaam waxay ahayd taa aynu soo aragnay wuxuu baadi doonayay maanta in loo baahan yahay laabudda min alistifaadati min alfuras waa lagama maarmaan fursadda iyo jaaniska in laga faa'iideeyo marka wuxuu arkaya maanta kol haddii loo baahan yahay maalintii ay wax qarin lahaayeen ama ay wax dambabasi lahaayeen nimankani inaanay ahayn laakiin ay ku qasban yihiin mar hadday u baahan yihiin inay warka caddeeyaan saas uga faadaysa waxaa inooga muuqanaya halkan nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waana sababaha loogu sheegaya nebi maxamede sabirkiisa aad u badnaa oo ambiyada sabraysa may ahaynoo keliya nebi ayuub nebi ayuub isna toddoba sano ku jiray baa la idhaahdaa imtixaankii jidhka ka soo maray iyo ehelkii iyo maalka iyo cudurkii soo gaadhay inkastoo cudurku sida lagu sheegay iyo dirxibaa galay ee waxaa aanay ahayn cudur adagunbuu iska ahaa iyo xaaskii oo ka dhintay iyo xoolihii oo ka dhintay eh, taasi baa jirtay toddoba sanuu halkaa isagu la soo jiifay imtixaanka oo koraskiisu toddoba sanu ahaa nebigana toddoba sanu ahaa intanuu xabsiga ka laacay labada imtixaanba saas aheen labadooduba way sabreen isagoo muddadaa toddobada sano ku jira oo dulmi halkaa ugu jiray iyo diiqad ayuu haddana leeyay warka caddeeya nebi maxamed baa fadligaa u qiray calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi maxamed nebiyadu faalleeyayoo rasuulnebi eh, ibraahim buu faalleeyey markaasuu nebi luud faalleeyey kolkaasuu nebi nuun eh, sidoo kale wuxuu soo qaaday isagana markii uu marayay nebi yuusuf ayaa wuxuu idhi nebi yuusuf halkii markii loo yeedhay uu diiday uhi arrinka ha la caddeeya haddii aniga la ii yeedhi lahaa waan iska soo bixi lahaa waan iska soo bixi lahaa nin toddoba sano xabsi ku jiray eh, oo la waa soo bax arrinku ha sii cadcaddaa dee la caddayn baayba bila la iska aamus sidii loogu aamusay marka nabigu wuxuu leeya wallaahi haddii marka aniga la ii yeedhi lahaa la ajabtu daaci kii yeedhaya waxaan odhan laha warina mare markaa wuu iga sabir badnaa nin cajaa'ib badan buu ahaa wuu majeeranayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inta la doonayaana waaba taa weeye dee maxamed adiga ceelna laguguma ridin jeelna laguguma qufulin qasrina gabadhi kugumay xidhanin intanaa yuusuf soo maree dee adiga intan miyay qurayshi ku soo marays maya buu leeyahy aniga imay soo maranine dee sidiisaasoo kale alka haddaan gaadho waabaan anugu ka nafisin lahaa buu markaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixo bukhaari ku sugan waayo kitaabu tafsiir uu ku qoray imaam lbukhaari wuxuu haddaba nebi yuusuf sheegayaa sababta uu u codsaday ilaa warka la caddeeyo cidda khaladka lahayd inaanu baxayn markaasaa wuxuu uhi daalika facaltu daalika arrintan waan sameeyey oo shardigan aan ku xidhay bixidayda liyaclama si uu ogaado annii anigu lam akhunhu bilhayb lam akhunhu inaanan khiyaamaynin bilhaybi isagoo maqan inaanan khiyaamayn si uu ogaado wa anna allaha ilaahay laa yahdii kayd alkhaa'iniin kuwa khiyaamada badan shirqoolkooda ilaahay ma jiheeya laa yahdii ma hagaajiyo kayd alkhaa'iniin kuwa khiyaamada sameeya shirqoolkooda ilaahay ma hirgeliyo wamaa ubari'u nafsii naftayda ma baryeelayo ina alnafsa nafta bani aadamku la ammaaratun bisuu mid xumaanta aad u farta qofka weeye ilaa maa raxima rabbii ilaa man raxima rabbii cid ilaahaygu u naxariista mooyaane ina rabbii ilaahaygu hafuurun raxiim mid dembiga dhaafo naxariista weeyaa buu leeyay nebi yuusuf waanaan idiin sheega sababta ah nin macangegana mayi xabsigana ma xiisaynayo kuma dalxiisayo laakiin arrinta meesha taallaa waxa weeye waxaan doonayaa inaan isbarraxo oo ninkii sharafta ii sameeyey iyo karaamada isagoo xaaskiisii qeyb ku suganoo maqan inaanan khiyaamaynin eh, iyadu ay khiyaamada lahayd si ay u caddaato waxaana iska macruufa qofka khaa'inka ah kaydkiisa ilaahay ma hagaajiyo laa yahdii ma hagaajiyo ma toosiyo waa run dee iyadaa khaa'inad ahaydee kaydkeedii wuu fashilmay dumarkani khiyaamay sameeyeenoo raggoodiibay khiyaamaynayeene dee kaydkoodii waa kan fashilmay marka waxaan ku kalsoon ogahay buuhi qofka khaa'inka ah wixiisu inaanay hirgelayn baan ku kalsoonahay marka iyana saasay ku fashilanta iyana saasay ku fashilmeen saasaana markaa igu kaliftay inaan shardigan dhigo waxa labaadoo markaa uu bilaabay tawaaducii rususha dadkii broysa maano maahae waxaweye uu isdhuldhigaya dabeedna wuxuu naftayda ma baryeelay wamaa ubariu nafsi anigu naftayda ma baryeelaya waxay qabto ee waxanaanay qabin kolka hore nafta bani aadamkuna sideedaba waa mid xumaanta aad u farta qofka ilaa cidda ilaahay u naxariista mooyaane marka macnaheedu waxa weeye isagu wuxuu ku jiraa liiska dadka ilaahay u naxariista ee naftiisii aanay farin xumaan ina nafsa la bisuu naftiisu xumaan may farin ilaahay baa u naxariistay naftiisu waxay qabta kama beriyeelayo laakiin dabiicadda basharka inaan loogu soo hagaagaynin sida khaaliqa laakiin makhluuqu simbirraxooyin iyo gafafu leeyahay ayuu nabigani tilmaamaya oo haddii maanta warbaahinta laga sii daayo cid waliba ogaatay inuu beri yahay oo arrinkaasi uu isu baxay waan wuxuu leeyahay hadda annagu baniaadam iyo basharun baanu nahay naf baa inagu jirta shaydaanku ku lifaaqayo qofka waxun faraysa saasuu markaa wuu tawaaducaya tawaaduci qur-aankuna saddex qaybood buu nafaa ka tilmaamayoo tani waa tano annafsul ammaara baa laydhaha naftii qofka faraysay xumaantay ku dhiirigelinaysa suurat lqiyaama bilowgeedana ilaahay waxa uu tilmaamay annafsu lawaama naf qofka canaananaysa suuratulfajrina ilaahay waxa uu ku xusay yaa ayatuha nafsu lmudma'inna naf degan oo xasilan marka kolka waa saddexdaasi culimada qaarkood waxay leeyihin waxay tilmaamayaan marxaladaha nafta kolka hore naftii ammaara bay noqonaysa waa mid iyada ku abaabulaysao kicin kugu samaynaysa xagga sharka oo shaydaankana kaashanaysa marka haddaad gaashaanka u qabato aad iska difaacdo waxa ay isu rogi kartaa allawaama mid ku canaananaysa oo marka dambe xumaanta diidanoo shayga wanaagga ah, ah kugu garabgalaysay noqonaysa marka ay taa dhaaftana muma'ina bay noqonaysa naf xasilana oo maaragtay degan bay noqonaysa waaya a'immada qaarkood baa waxay ku fasirayaan labadan aayadoodba ereyadan ka muuqanaya inay yihiin war ilaahay uu nooga warramaya maqaaladii gabadha casiis uu qabay oo iyadaa waxay leedahay si ninkaygani uu ogaado inaanan khiyaamaynin kaydka khaayinkuna aanu sidaa noqonayn naftayda ma beriyeelaya waxaan way qabtay sidaasoo kale ibnu taymiyana qowlkaasaabu risaaladka alif uu hilinaya laakiin qowlkan hore ka waadixsan maqaaladan cidda odhanaysa ilaahay uu ka sheegay ee arrinka ku sababaynaysa waa nebi yuusuf oo sababta uu sidan u sheegayna ay tahay sababtu ninkan u celiyey wa qaala almeliku ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhi ituunii bihi ii keena yuusuf astakhlishu linafsi naftayda aan ku gaar yeelo la taliyo gaaruu noqonayaa waaba loo keenayba wuu soo baxay falamaa kallamahu kolkii uu la hadlay kolkii uu la hadlay ninkani yuusuf qaala wuxuu yidhi innaka adigu alyowma maanta ladaynaa agtayada makiinun mid derajelabaati amiinun oo laga aaminay qaala nebi yuusuf wuxuu ihi ijcalnii waxaad ii magacowdaa calaa khasaain alard qasnadaha dhulka iyo kaydka innii anugu xafiidun waan ilaalinaya caliim aqoon baanaan u leeyahay saasiba arrinkii u noqday ninkii markaa wuxuu yidhi yuusufa la soo saaro marka la soo saarana suuqayaan lagu sii dayni laakiin ah la ii keeno aniga hay soo gaadho anigaaba astakhlisu linafsi gaar buu ii noqonayaa mustashaarintayda iyo la talintayda ayuu noqonayaa waa min fadlillaah ilaahay baa meesha wax ka wada sidii nebi muuseba ilaahay uu sanka uga soo geliyey fircoon fircoonoo ilo isku raadinaya dadkaba wuxuu u leynayay fircoon si uu muuse u helo si uu nebi muuse u helo ayuu dadkao dhan u leynayay dadkao dhanna wuxuu u leynayay si uu u joogo oonu kursiga uga tegin dabeetana isagiioo soconaya oo weliba aad u daciif ahoo liito ilmo yaroo mujo ah ayaa la waa kane hoo uu qaaday gacantiisa lagu koriyey oo lagu barbaariyey gacantiisaanuu markaa ku burburiyey nabi muuse mamlakadiisii marka arrimaha ilaahay baa gacanta ku hayee kuma hayaan dad dhugdhuglayaalahoo waxaanay ahayn isu qaatay gacanta kuma hayaan marka ninkan isaga ahay halkan uu soo fadhiisiyey naftaydan ku gaaryeelaya wuu la hadlay nebi muuse nebi yuusuf buu la hadlay waa ninkii halka ad ogtahay joogaye aan la arki jirine weliba haddii la idhaahdo ninkani waa rayaankii meesha ka madaxdahaa dee casiifoo wasiiraha ama ra-iisul wasaaraha waa laysla soo dhaafay oo isaga laga soo gudubbe kii u sarreeyay buu ag fadhiyaaba taagan yahay waaya addoonnimo ilaa kurs ilaa mustashaar ayuu usoo booday maqaaladuu u dhiibayna waxa weeye maanta alyawma waxaad arkaysaa maalmo kusoo maray way jireen yuusufow maalmaad maxbuusayd maalmaa lagu eryanayay maalmaa lagu dacaadanayay alyawma maanta maalma iskuma jiraana maalmo hore way kusoo mareene bal wixii horaa lagaa dhaqdhaqayaae maanta laba darajaad leedahay makiin amiin makiin duu makaana agtayada miisaanbaad ka leedahay ma fududay amiinna waa toon laga shakisan yahay ma labadaa nin loo yidhi oo iska caadi dee wuu kala badbadan lahaa maryahana wuu dhigan lahaa wuxuu odhan lahaa yaa mawlaay wa sayidi ana khaadimuka almutaac sida ahay dad badani sameeyaan <laughs> waryaa war aniguna mar haddaad halkaabay gaadsiisay dee anna addoonkaagii ku adeecaya iyo khaadimkaagii kuu shaqaynayaan jasaakalla dee wax fara badan buu dee ninka isagu doonaya cuncun iyo inuu meel helo meel dabada inuu la helo ninka doonaya uu dallaco dee waxaasuu daldali lahaaba isaga kuma agtiisa ma taalaba ninkanay la weyntoole kanaan siiyo kanaan siiyo isagaa waxaan ahriyaya laakiin bal halkuu yuusuf kaga dhufta eg arrintan uu ka hadlayaa ma aha mid isagu uu wax ku doonayo laakiin ummaddii u warwaraya inuu badbaadiyo ile qofka muuminkii waa qof u socda badbaadada basharkaeh tiibuu ka hadla markaa wuxuu i khasaain lard waxaan doonayaa xilkaadii magacaabaysa waad raalli ah waad ku mahadsantaha iyo dee waxaaynu sheegnay midnamuu odhan wuxuui waxaan doonayaa inaad ii magacawdo kaydka iyo qasnadaha ummadda inaan madax ka noqdo waxaanaan arrintaa u codsanayaa aqoonna waanu leeyahay ammaanana waanu leeyahay tii markuu u dhiibayna isagu kamuu xoolaysanin waxna kamuu kasbanine dee shan iyo toban sannadood balaankii ummaddu ay ku badbaadi lahayd eryadaa dadka ku nool ilaa toddoba dowladood in ay imika ka taliyaan dadkii ku noolaa ayuu ka soo saaray abaarihii iyo dhibaatadii istaraatiijiyadii dhaqaaluu dhigay oo isagu dabcan dhibaato uu ku qabay waxuu ka dheefayna aanu jirin badbaadinta ummadda mooyaane marka sidaasi buu nabigaasi yidhi mustafaadaadka kolley waxaad arkaysaa laba arrimoodba inay ku jiraan oo kaambaynna uu galay oo idhi booskanii dhiib xoogaa uu is-ammaanay labada arrimoodba way ka muuqanayaan sharcigana mar hore dee waxaad ka haysay maaragtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam ama aayaduba dee labada arrimood wax laga sheegay walilxadiidi baqiya bacda leyla in sha allahu tacaala jawaabahooda habeenka dambe inuu dhigan wallahu subxaanahu wa tacala aclam